bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd baabu ixyaai lmawaat wuxuu baabu yahay ixyaau lmawaat dhulka mubaaxa ah ee bannaan ee cidno lahay nooleyntiisa almawaat waxaa la yidhaahdaa alard almubaax waa dhulka dadku cid gooni ula aysan jirin oo aan cidina gooni u lahayn ayaa la yidhaahdaa alard almawaat ixyaagana waxaa laga wadaa waa noolaynteeda oo ka mida dariiqii lagu mulkin lahaa ama lagu yeelan lahaa waa sidee waaye yacni asal ahaan dhulku dadku ka dhexeeyaa oo allah tabaaraka wa tacaala baa u sakiray isagaana dadka siiyey inay intifaacsadaan marka haddii aada buqaca ama meel ka mid a ah, aada doonayso inaad gooni u yeelato maxaad ku yeelan kartaa waay seed ku yeelan kartaa ama guri ama beer ama wuxuun sidii marka dhulkaasi dhulkaasi intaan cidno lahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa alardu almawaat baa la yidhahdaa ixyaagana waxa weeyaan inaad dhulkii camirto oo shaqo ka shaqayso oo ama beer ama deegaan ama wuxuun ka dhigato saasaa laga wadaa marka qaababkii lagu milkin lahaa an curwata can caaishata radi allahu canha curwata bnu zubayr can caaishata radi allahu canha ana nabiya nabigu sal lay aslam qaala wuxuu yidhi man camara ruuxii camira ardan dhul oo laysat aan ahaanay liaxadin axadna aan u ahaanay dhul uusan cidno lahayn oo looga horreynin ruuxii camira fa huwa isaga ayaa axaqu u xaqnimo badan bihaa dhulkaas isagaa cid walba uga owleysan oo uga xaq leh qaala curwatu wuxuu yidhi wa qadaa wuu xukumay bihi arrinkaas axaqiyadaasi ama xaq yeelashadaas cumaru cumar baa xukumay fii khilaafatihi xilliguu muslimiinta khaliifka u ahaa ee madaxa uu u ahaa ama waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidka qaybtiisa hore ee marfuuca ah sanadkiisu waa mutasil ama qeybta dambe qaala curwatu waqadaa bihi cumaru fii khilaafatihi qaybtaasi waa mursal lianna curwata bnu zubayr cumar muusan gaadhin bay leeyihiino xilli uu wax ka wariyo muusan gaadhin saas daraaddeed qeybtaa dambe waa mursal bay leeyihin ruuxii dhul camira tacmiirka waxaa la yidhahdaa dhulka inaad ka shaqaysiso ama aada muxuu ahay beer ka dhigato ama guri ka dhigato ama ceel ka dhigato wuxuun intifaacaadka ka mid a inaad ku samaysato ayaa tacmiirka la yidhahda marka dhul ruuxii camira dhulkaasina ayna cidna lahayn laysat liaxadin waxa weeyaan cidina kaagama horeynin muslimna kaagama horeynin dimmi oo gaal mucaahad ama dimmi ana kaagama horeynin haddaan cidina kaaga horreyn u hormartood adugu markaa camirato adaa u xaqnimala waa ayb jumhuurta culimmadu waxay qabaan iyo badankoodu dhulka haddaad camariso adaa iskale oo lagaaga horreynin sharti ma aha inuu imaamku kuu idmo oo dowladdu ku siiso yacni waxa weyaan marba haddaad u hormarto ood camirato adaa iskale dowladdu inay kuu ogolaato oy ku siiso waxba sharti maaha cinda aljumhuur alimaam abu xaniifa isagu wuxuu qabaa dhulku ama ha dhowaada ama ha fogaadee inaad camirto kliya keliya laguma mulkiyo ee dhulka waxaa lagu mulkiyaa inaad camirto dowladduna ku siiso oy ku idanto waana madhabka hadda caalamiyan aad moodo inuu macmuulka yaho lagu camal falo maalik isagu wuxuu leeyahay alimaamu maalik caleyh raxmat ullah dhulku hadduu magaalada ka agdhow yahayna idanka dowladdu u baahan yahay hadduu ka fog yahay oo duurkaa iska yahayna idan dowladeed uma baahnee inaad camirto basaa lagu yeeshaa tafaasiishaasay fuqahadu u kala gedisay ku kala tegayaan laakiin xadiidka daahirkiisa lagama qaadanayo dowladda idankeeda lagama qaadanayo mujarabku ruuxu uu camiro tacmiirkaa in dhulka lagu yeelanayo buu xadiidku daahirkiisu faaideynaya an saciid bni zayd radi allahu canhu can inabiy nebigu wuxuu ka wariyey sal ly slam qaala nebigu inuu yidhi man axyaa ruuxii nooleeya ardan dhul mayitatan oo meyd ah fa hiya ardadaasi lahu isagay u sugnaatay ardun mayita mayitada waxa laydhaha dhulku markuusan camirnayn markuusan camrinoon waxba laga qabaninoo sidiisiiya ayaa la yidhahdaa ardun mayita nooleynteeduna waa inaad shaqo ku qabato muxuuna shaqo geliso si unaad uga shaqogeliso macnaha oo waxaa wariyey ahalaaatu saddexdii baa wariyey wa xasanahu waxaana taxsiiniyey atirmidiyu baa wariyey yani ahlu sunanka ibnu maajah mooye way wada wariyeen tirmidina waa taxsiiniyey wa qaala wuxuu ihi tirmidi ruwiya waxaa la wariyey xadiidkani mursalan isagoo abaa ah la wariyey isagoo mursal ah waxaa soo saaray maalik iyo bayhaqi iyo abi cubayd iyo keyrkoodaa soo saaray isagoo mursal ah wahuwa xadiidku kamaa qaala sida uu yidhi waay yani wahuwa kamaa qaala waa siduu yidhiyo tirmidi siduu ya weeyo xadiidku isagoo mursala waa la wariyey oo saxaabiga aan la sheeginba wakhtulifa waxaa laysku khilaafay buu yihi xaafidka wata hadalkan ibnu xajar wakhtulifa waxaa laysku khilaafay wahuwa kamaa qaala dheh wahuwa xadiidku kamaa qaala waa sida tirmidi sheegay buu yihi wakhtulifa waxaana laysku khilaafay fii saxaabiyihi saxaabigiisana waa laisku khilaafay yani saxaabiga xadiidka warinaya ninka uu yahayna waa laisku khilaafay faqiila waxaa la yidhi jaabir weeye saxaabiga xadiiska warinaya faqiila waxaa la yidhi huwa saxaabiga xadiiska warinaya jaabirun jaabir bn cabdilah waxaa soo saaray xadiidka jaabir tirmidi iyo axmed iyo ibn xibbaan fii saxiixi tirmidi iyo sheekh albaanina way saxiixiyeen oo markuu xadiiu jaabir yahay waqiila waxaa la yidhi caaishatu wey xadiidka saxaabiyada saxaabiga warinaya xadiiu caaishana waxaa ku wariyey ayaalisi abu daawuudin ayaalisi waxaana ka wariye ariiqiisa ku wariyey daaru qutni iyo bayhaqi xadiiu caaisha markuu yii wa qiila waxaa la cabdullaahi bnu cumar weye xadiiu xadiiku waa xadiiu cabdlahi saxaabiga dheh saxaabiga xadiiska warinaya cabdullaahi bnu cumar weye baa layidhi sidaana waa la sheegay abaraani baa isagana xadiiskiisa soo saaray iyo keyrkiiba markaas xaafidku wuxuu yidhi waraajixu sida xooga badani alwalu waa ka hore alawalu ka ah inuu yahay xadiiu saciid ibni zayd saas mana saxaabiga xadiidkan warinaya inuu saciid ibnu zayd yahay sidaasaa xoog badan buu xaafidku yidhi laakiin saxaabiga khilaaf baa ku jira ragga qaarkood baa ka dhigaya axaadiista axaadiis kala duwan oo markuu mursal yahay waa xadiid jaabir xadiidkiisa markuu yahayna waa xadiid madax bannaan xadiiu caaishana waa xadii madax banaan xadiiu ibni cumarna waa xadii madax banaan marka xadiiska asaaniidoodu ma sugan tahay mise ma sugna maxaa ka sugan masale kale laakiin sida uu xaafidku hadda ka dhigayo in xadiidka saxaabigiisa laysku khilaafsan yahay ma oysan qaarkood kama dhigayaan kama fi lirwa ee waxay ka dhigayaan axaadiis kala duwan oo isu markhaati kacaysa man xadiidka wuu xoojiyey xaafidku fi lfatxi ilbaari buu ku xoojiyey ayb waxaa saxiixiyey sheekh albani caley raxmatllahi fi lirwa wuxuu jasmiyey oo gooye xadiisku inuu saxiix yahay qaydkiisan ah man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu waxaan soo marnay xadiis isagoo ziyaado wato walaysa licirqin aalimin xaqun baan soo marnay qaybtaa dambe walaysa licirqin aalimin xaqun muran badan baa ku jira marka walow aan soo sheegnay inay xoojiyeen isaga ibnu xajiri keyrkood amaa qaybtan man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu ayada shaki kuma jira inay sugan tahay lanna xadiidka hore bukhaari baa u markhaati kacday sooma man camara ardan laysat liaxad fahuwa axaqu biha kaa bukhaari baaba u markhaati xadiisku marka waa sugan yahay xadiidkani man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu waa xadiis sugan way macnaha ayb marka xadiiskii horen buu la macyo dhulka in lagu yeesho in la noolaysto ama ceel ka qod ama muxuu ahaayey guri ka dhiso ama beer ka samayso ama wuxuun aad qaabkeedii hore wax kaga bedelayso ku samee ixyaagaa markaad ku samayso adaa iskale ama dowladii ha kuu ogolaato ama isagu kuu ogolaan adaa dadka intiisa kale kale an ibni cabaasin radi allahu canhu ana sacd bnu jasaamata aleyfiya sacd bnu jasaamata alleyfi saxaabiga la yidhahdo ahbarahu wuxuu u waramay ibn cabaas u waramay ana anabiya nebigu sal lay aslam qaala inuu yidhi laa xumaa seera ma jiro ila lilaahi alla mooye cid kaleeta uma ahaanin seeru wa lirasuulihi iyo rasuulkiisa mooye rawahu lbukhaariy baa wariyey kadalika abu daawud iyo axmed baa wariyey ximaha waxaa la yidhahdaa almakaanu almaxmiyu baa la yidhahdaa waa meel la ilaaliyey oo lamagalaan ah oo la gelin waayo wixii loogu talagalay unbaa geli laakiin cid kale ma geliso waa xidhan tahay dhulka xidhan baa la yidhahda ayib waxaana loola jeedaa dhul khaas ah oo dhulkaa mubaaxa ka mid ah oo loo khasisayoo imaamka ama dowladda ama madaxa muslimiintu uu khasiso ugu talagalay xoolaha sadaqada iyo xoolaha dowladda iyo inay daaqaan xoolaha intooda karanna ay ku xidhan yihiin yani xoolaha dadweynaha looma ogolaa laakiin xoolo khaasaa loogu talagalay oo xoolaha sadaqada iyo zakada iyo xoolaha kaleeta ee dowladdu ay leedahay ee dadweynaha ay u hayso kuwaasaa loogu talagalay dhulkaa inay daaqaan iyagu marka khaas yahay xoolaha kalena waa ka xidhaya taasaa la yidhahda asalkii waxay ahaan jirtay islaamka ka hor islaamka ka hor carabtu way isticmaali jireen ximaaga way isticmaali jireen oo waxay u isticmaali jireen reerka ninka ugaaskooda ah ama suldaankooda ah, ama madaxooda ah ayaa markay meel degaan wuxuu samaynaya meel taaga ama buur korkeed baa ey la saaraya eygu marka waa qaylaya in alla inta ay qayladiisu gaadho iyo codkiisu ugaasta iyo suldaanka ama ra-iiska ayaa iskale dhulkaas xoolihiisa basaa daaqi karay ruuxii kale ee eryadaa ka soo agdhowaada waa la qabanaya markaa waa la ganaaxi waa la ciqaabi maydkii waxaa soo gashay ogaaska ama suldaanka la dhahay saasay ahaan jirta islaamka ka hor waxyaalihii marka islaamku buriyey ka mid ruux si khaasa maslaxadiisa dhul u xidhan kara ma jiro dhul haddii la xidhahayo loo khaas yeelayo la khaas yeelayo waa inay maslaxa caama tahay xoolo dadka ka dhexeeya xoolaha dowladda waa kada ama inaad adigu keligaa xidhato xoolahaaga daaqsato dadka inta kale ka alisamay taas way macnaha marka jaahiliyadii bay isticmaali jireen jahiliyadii isticmaali jireen xadiiskii maxaa laga wadaa marka laa xima ila lilaahi walirasuulihi laba macnuu ku fasira alimaamu shaafici caleyh raxmatullah laba macnoba waa suuroobi kartaa buri mid waxa weeye laa xima ila lilah laysa liaxadin an yaxmiya ila maa xamaahu nabiyu sal lay slam axadna xaq uma leh inuu seereeyo ilaa intii nebigu seereeyey mooye dhulkii nebigu ka tegey ee uu xoolaha sadaqada u xidhay dhulkaa waxaan ahayn cid kaleeto wax ka siyaasan dhulkaa xidi kartao seereyn karta ma jirto ra'yigaasi ama tafsiirkaasi imaamku uu maray macnaha waxaa ka dhalanaysa xataa khulafada nebiga ka dambay sal lay waslam intii nebigu seereeyey ka badan inaysan xaq u lahayn inay seereeyaan macnahaasi waa macnaa uu maray imaamku iyo bacdu ahlilcilmi waana daahirka xadiiska laa xima ila lilaahi walirasuulihi ayb tafsiirka labaad ee xadiidka lagu fasiraayo waxa weeye laa xima ilaa calaa mili maa xamaahu nabiyu sal lay slam yacni seerayn ma jirto ilaa sidii nebigu u seereeyey si la mida mooye oo nebigu muxuu u seereeyey wuxuu u seereeyey lilmaslaxa alcaama xoolaha sadaqada ah sekada lasoo uruuriyo dadweynaha ka dhaxeeya saasuu nebigu u seereeyey sal lay slam marka taasoo kaliya wixii la mida mooye si kaleeto iyo qaab kale in wax loo seyreeyo maya tafsiirkaasi kii hore marka waa ka duwanya oo maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa nebiga sal lay slam khulafadiisa iyo madaxdu dhul way seereyn karaan laakiin say u seereyn karaan waxay u seereyn karayaan siduu nebigu u seereeyey seereyey islamida oo ah masaalixdii iyo danaha caamka ama iyagu inay seeraystaan ama dad markaa iyagu ay si gooniya yani waxweyaan ay ugu danaynayaan u seereeyaan maya marka kaa dambe bayna bacdu ahlicilmi rajaxayaano waxaa sugan in cumar ibn khataab radi allahu canhu meel la yidhahdo saris oo maka agteeda ah iyo rabada meel la yidhaahdo labadaba in uu ximo ku sameeyo cumar wakhtigiisa oo xoolaha sabaqada inuu u xidhay oo u seereeyey xadiikaasi alimaam buhaari caleyh raxmatullahi baa tacliiqiyey asarkaas ibnu abi shaybana cabdullaahi ibni cumar buu ka wariyey bisanadin saxiix inuu aabihii cumar meelaha iyagaa inuu seereeyey marka cumar oo saxaabadii joogaan wakhtigiisii ayaa dhul aan nebigu seereynin seereeyey saxaabadii wax ku khilaafayna ma jiro taasi markan tafsiirka dambey xoojinaysaayo khulafada iyo madaxdu dhul waa xidi karaan masaalixdiiyo danaha caamkaa waa u xidhi karaan xadiidkuna tafsiirkiisu wuxuu noqonayaa laa ximaa ila lilahi warasuulih laa ximaa ila calaa mili maa xamaahu nebiy sal lay slam sidii nebigu u seyreeyey si la a ah, iyo maslaxadii caamka ahayd uun sababteeda mooye sidii jaahiliyada jiri jirtay maya oo inaad adugu gooni gooniyahaantaada u xidhato oo dadka intiisa kaleeto aad ka xidhato maya calashani madax baa tahay madaxweynaad tahay wasiir baa tahay maya taasi ma soconayso waa xaaraan anhu radi alahu tacala canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa darara dhibku bilaabid ma jirto walaa diraara ka gudashana ma jirto dhibkii aad ka gudato ayb raw axmed baa wariye ibnu maaja kadalika abaraani baa soo saaray xadiid ibnu cabaas markuu xadiidkan yahay sanadkiisa waa daciif jaabir ibn jucfi nin laydhahdaa ku jira oo daciif oo daciif jiddan weliba qaarkood wada tuhmeen been baa lagu tuhmay ibnu rajab baa ku cileeyey wakadalika sheekh albani caleh raxmat ayib ibn cabdilhaadi baa sidoo kale isaguna daciifiyey laakiin wuxuu leeyahay mutaabacaad iyagu laftoodu tabar daran ayuu leeyahay ariiqa cabdulahi bn cabaas wuxuu yidhi xaafidku marka rawaa waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah baa wariyey walahu waxaa u sugnaaday min xadiii abi saciid ibnmaaja buu usugnaaday walahu ibn maaja waxaa u sugnaaday min xadiii abi saciidin abi saciid xadiiskiisa xaalu yahay miluhu kaa mid la mida wa huwa isaguna fi lmuwaai muwaai maalik buu ku sugan yahay ama wa huwa isagu fi lmuwaai xaaluu ku sugan yahay mursalun ama fi lmuwaai buu ku sugan yahay mursalun mursal ayb ama khabar bacda khabarka dhigdaadoonta xadiid abi saciid markuu yahay xadiidka laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar xadiidu abi saciidin alkhudri markuu yahay waxaa soo saaray daara qutni iyo xaakim iyo bayhaqi sanadkiisana nin daciifa ku jiro layidhahdo cusmaan ibnu muxamed laakiin waxaa mutaabiciyay bay leeyihiin cabdilmalik mucaad annasaybi nin la yidhaahdo nusaybi oo hayru macruufin xaal yani mastuur ah ayb marka dacfi baa ku jira markuu yahay xadii abi saciidin alkudrina sanadkiisa dacfi baa ku jira markuu yahay xadiis ibni cabaasna sanadkiisa isagana waa daciif markuu yahay mursal oo muwa maalik uu ku sugan yahay mursalka waad garanaysaa mursal markuu yahay muwa maalik ku sugan yahay sanadkiisu waa saxiix saxiix isnaad mursal waa laakiin ciladiisu waa irsaal ciladiisu wax weeyaan waxaan la sheegin saxaabigii xadiiska warinay xadiidka marka laysu geeyo duruqdiisa dhammaanteed hal dariiq oo nabadgelaya ma jiro xadiiska laa darara walaa diraar hal dariiq oo fayow ma leh dariiq walba cillo iyo maqaal baa ku jira laakiin duruqdiisa marka laysu geeyo way isxoojanaysa sidaasuu xadiisku xasan ku gaadhaya ama saxiix ku gaadhaya saasmanmufradaadka duruqdiisu ma <clears throat> nabadgelayso laakiin dacfigu maadaama uusan shadiid ahayn duruqda marka laysgu geeyo waa isxoojinaysaa xadiidku saasuu xasan ku noqon ama saxiix ku noqonaya waana sida ay jesminayaan alimaam alcalaai xaafid alcalaai iyo munaawi iyo sheekh albani iyo nawowina sidoo kale imaam nawowi u taxsiiniyey waxaa xadiidka xujaystay alimaamu maalik oo weliba nebiga u tiiriyey sal lay aslam muxamed ibn xasan ashaybani faqiihii ardaygii abu xaniifa ayaa isaguna xujaystay munaadaro iyo dood dhex martay isagii imaamu shaafic caleyh raxmat ullah ayuu u xujaystay imaamu shaaficina waa iqraariyey xadiisku marka waa xadiis sugan si ahaantiisa waa xadiis sugan ama uruqdiisa ariiq sayo uma jiro waase isxoojinayaan man xadiidka laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar macnihiisu muxuu yahay macnihiisa dhowr macnay ku fasiraan culimadu laa darara waxay yidhaahdaan inaad walaalkaa dhigto oo ama wuxuu aan gar ahayn inaad saarto ku dhigto ama xaqiisa inaad ka nusqaamiso waa xaaraam laa darara wa walaa diraarana waxay waa ficaal min aduri o laa yujaaziihi calى idraarihi biidkhaali duri calayhi waay diraarku yani eh, dararku waa hal dhinac amaa diraarku waa laba dhinac marka waxay noqonaysaa midda hore dhib inaad dadka u geysato ma bannaana ta dambana waxa weeye dhib haddii laguu geysto inaad dhibkii dhib kaga jawaabto iyaduna ma bannaana walaa diraara sidaa waa laa darara walaa diraar saas manaa waxaa kaloo la yidhaahdaa waa taa horay ku dhowdahaye yani waxaeye eh, addararu ibtidaau lficli dararku waxa weyaan inaad adigu ku bilowdo dadka dhib dadka dhib ha ku bilaabin diraarkana waxaa la yidhaahdaa aljazaau calayhi dhibkii laguu geystay inaad ka goosato ood ka aargoosato oo aad ka abaalmariso saas maana kan dambe markuu yahay sidaa lagu fasiro qafcan waa laysla ogol yahay dadka inaad dhib ku bilowdo ood adigu dhibku kaa yimaado waa xaraam biduuni istisnaa iyadoo waxba laga soo reebay laakiin walaa diraara ka goosti dhibkii aad ka goosato ma jirtaaye haddii cumuumkaa loo daayo waxay noqonaysaa dhibkii intii laguu geystay in la-eg inaad geysato ka goosato waxaa ka fiican inaad u sabirto wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cunqibtum bihi maxaa ka dambeey walain sabartum lahuwa khayru lisaabiriin marka waxay tilmaamaysaa intii in inaad u geysato walaa diraara waxaa kaaga fiican inaad ka dayso u sabirto intii laguu geystay hadday ka badan tahayna oo wax ka siyaadsan aad u geysanaysana hadda markaas wax xaraam soma oo asalkeeday baaqi ku ahaanaysaa intii laguu geysay haddaad u geysanaysana inaad u geysatana way kuu bannaan tahay inaadan u geysaninna way kuu fiicanta oo iska casido sidaasay noqonaysaa marka wajazaau sayiatin sayiatun miluha faman cafaa wa aslaxa baa laga dambeeye sooma faajruu cala allah marka casrigaasay tilmaamaysaa walaa diraaradu ama waxay tilmaamaysaa dhib haddii laguu geystay intii laguu geystay geyso laakiin intawixii ka siyaasan intaasi waa xaaraam taana waa laysla ogoliya wixii intaa ka siyaasan waa xaaraam ayib waxaa kaloo culimmadu ay xadiidka ku fasiraan qaarkood laa darara dararka waxaa laga wadaabay leeyihiin inaad dadka dhibto dhib aad adigu intifaac ka helayso waa laa darara walaa diraarana waxaa la yidhaahdaa inaad dadka dhibto dhib aadan intifaac ka helaynin labaduba waa xaaraam dhibka aad dadka dhibayso ama adiga dheesi ha kaa soo gasho oo intifaac ha soo galo ama dhibka aad dadka dhibayso intifaac yuusan kaa soo gelin waxba ha ka helin laba gooraba waa xaaraam saana tafsiirkaana culimada qaar baa maraya adiga tafaasiir dhowray marinayaan laakiin waxa weyaan laba gooraba dhibku si uu ku yimaado iyo cid uu ka yimaadoba shareecadu waa carrimta maxaa meeshan loo keenay waxaa meeshan loo keenay dhul baad doonaysaa inaad milkido aan lagaaga horraynin inaad yeelataa doonaysaa yeelashadaada aada dhulka yeelanayseed milkinayseed camiranayso hadduu ka dhalanayo darar aad dad kale u geysanayso ma milkin kari lannu sida muqararka ku ah shareecada waxa weeye addararu yuzaal dararu yudfac qabla xusuulihi wa yuzaalu bacda xusuulihi dararku markuu dhaco shareecada qawaaciddeedu waxa w in la qaado meesha laga saaro intuusan dhicinna waa in laga hortago marka inaad dadka wax dhibahaya adiga aada munaafacaad ka raadi soomaya oo maxay noqon kartaa maalan dhulkii dadku toggii biyaha u keenahayey toggii dadka biyaha u keenahayay baad aayar xaggaas intaad ka degtay baad aada iska xidhat waad milkinahayaabaa tirioo dhexda intaad ka xidhat ood biyo xidheen ku samaysatay baaba biyihiiba leexsatayba biyahani magaalay waraabiyaan beero dhan bay waraabiyaan aniga la igama horreyin baa tir sheekh u horreeyey meeshaasaad ka degtay masaasaad ku yeelani maya laa darara walaa diraar man axyaa ardanta dhul ciddii noolaysta aan looga horraynin qayd iyo shardi baa ku xidhanoo noolaysashada aada noolaynsanayseed ku milkinayso waa inaynan cid kale dhibin haddaad cid kale ku dhibayso markaada milkinayso bararka aada geysanaysa ama ka dhalanaya baa markaa mancinaya inaad sidaa ku milkido wahaakada waa misaal ahaan laakiin macnaha saasa ah, hadda loo keenayo wixii dhib a ah maya aaahir intaad xaadxaadatay baa tii waa milkile laygama warrayo oo xagee qashinka lagu daadsan laa darara walaa diraara w marka marka wixii dhib caama keenaya ama dhib khaas samaya walahu ah wacan samurata bni jundabin radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man axaata ruuxii wareejista xaa'itan darbi calaa ardin dhul korkiisa ku wareejista fa hiya ardadaasi lahu isagay u sugnaatay man axaata yani yani waxaa la yidhahdaa xaaidka waxaa la yidhahdaa waa derbiga deerta derbiga ku wareegsa ama xayndaab ku wareegsa oo waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiixiyey buui ibnuljaruud baa saxiixiyey fi lmuntaqa xadiidka abu daawuudna waa wariyey axmedna waa wariyey nasaa'i iyo tayaalisi abu daawuud bn tayaalisi bayhaqi iyo keyrkood waxaa saxiixiyihu jawruud laakiin xadiidka samurat bnu jundab waxaa ka warinaya xasan basri baa ka warinaya xasan basri inuu samuro wax ka maqlayna khilaaf baa ku jira waa kan in badan soo sheegnayo xadiidka caqiiqada basuu ka maqlay wax kalena kama maqlin waa ra'yi waxbaba muusan ka maqlin waa ra'yi wuu ka maqlay xadiiulcaqiiqa wax ka badanna waa ra'yi khilaaf caana weyn oo muxadisiinta dhexdooda yaala laakiin xadiiska ciladiisu waxa weeye xasanulbasri markuu samura xadiidka ka warinay wuu cancaneeyey can samura buu yidhi waana mudlis xasanulbasri cancanatu lmudlisna haddaan loo helin qariino iyo wax kaloo xoojiya dacfi waa inqiaacwa saas man marka xadiidka ciladiisu waa cancanatu muxuu ahaaye xasan lbasri simaacuhu min samuratan khilaafkaasaa ku jira saas man haddii loo helo wax kaloo xoojiyana waa khayr haddii kale dacfigaasa ku jira wuxuu xadiidku faa'iideynayaa dhulka haddaad xayndaabto oo ama aad ku wareejisato darbi ama silig iyo waxaad ku wareegsato xayndaab u samaysato inaad adigu leedahay sidaana lagu milkinayo sidaasuu xadiidku faa'iideynayaa macnaha uu faa'iideynayana bacdu ahlilcilmi baa ku tegayo dhulka waxyaalaha lagu mulkiyo ee lagu noolaysto waxaa ka mid a ah inaad xayndaabato saas macnaha an cabdillahi bni muafalin ana nabiya sal lay sl nabig sal lay slam qaala wuxuu yihi man xafara ruuxii qoda bi'ran ceel falahu waxaa u sugnaaday arbacuuna afartan diraacan oo dhudhun cafanan oo saba ah ama cafanan xaal ay saba tahay limaashiyatihi xoolihiisa xaal ay saba u tahay waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey biisnaadin buu ku wariyey daciifin oo tabar daran sanadkan dacfiga ku jira waxaa weriye ismaaciil ibnu muslim maki nin la yidhahdaa ku jira oo daciif ismaaciil ibnu muslim ilmaki laakiin waxaa mutaabaceeyey ashcas nin la yidhaahdo oo xasanulbasri ka warinaya xaafidku siduu talkhiiska ku sheegay abaraani baa soo saaray xadiidkiisa xadiidka ciladiisu marka taa inaysan noqonin bay u badan tahay ciladiisu iyaduna waa cancanatu xasan lbasri xasan albasri oo mudallis baa cancaneeyey oo cabdulahi bn mukafal ka warinay xadiiskii hore ciladiisii weytanina oo cancanada mudalisku waa dacf waa nooc dacfiya wey ayib laakiin xadiidka sheekh albani caleyh raxmat ullahi fi silsila saxiixa jaladka koobaad shan boqol iyo shan safxada xadiidka wuu ku xoojinaya wuu taxsiilinaya waxyaalaha uu ku xoojiyeyna waxaa ka mid ah mursal saciid bn oo abu daawuud fi lmarasiil ibn abi shayba fi lmusanaf iyo keyrkoodba ay ku warinayaan isagoo mawsuulana daara baaba soo saaray lakiin mawsuul markuu waa daciif isagoo mursalkaa xoog badan mursalu saciid ibn wuxuu leeyahay lafdigan uu ku yimid wuxuu nabigu yuri sal ly slam xariimu lbi'ri alcaadiyati hamsuuna diraacan wa xariimu lbi'ri albadiyi hamsun wa cishruuna diraacan ceelka horay wakhti hore la qoday xariimkiisa waa dhulka asagu uu leeyahay raacsan ee ceelka loo isticmaalo waa lixdan dhudhun waxaan dhilaha waa konton dhudhun baan ujeeda ceelka markaa la qoday ee cusubna xariimkiisu waa shan iyo labaatan dhudhun xadiidka afarkaasi waa afar saciid bn musayab uu irsaaliyey ayib xadiidkan inoo yaallana muxuu yihi afartan sooma dhih kanina waa konton say shaahid isugu noqonayaan sheekhu seebuu isugu xoojiyey wuxuu leeyahy sheekhu alakharu yashhadu lilaqali walaa cagsa buu leeyay midka badan oo kontonka ah wuxuu shaahid u noqonayaa midka yaree afartanka yidhi laakiin cagsi ma aho kan tirada yar sheegay shaahid uma noqon karo kan tirada badan sheegay leanna midka tirada badan sheegay afartan waa sheegay ka badan buuse ku daray inta badan baan marka shaahid loo haynine laakiin afartankiibaa waxaa loo helay shaahid loo helay bule halkaasuu marinaya sheekhu saas man caananta waxaa la yidhahdaa man xafara bira ruuxii ceel qoda falahu waxaa u sugnaaday arbacuuna afartan diraacan oo dhudhun cadanan xaal u yahay cadanka waxaa la yidhaahdaa waa sabada waa dhulka ceelka hareerihiisa ah ee xooluhu markay biyaha cabayaan ay fadhiistaan lagu horo xooluhu fadhiistaan ceelku u baahan yahay leanna ceelka markay xooluhu ka cabayaan oo laga dhaansanayo oo dhul bannaan buu u baahan yahay oo xoolaha lagu muxuu ahaaye lagu celiyo oo ay markay waraabaan ay ku soo noqon rabaan muxu ay fadhiistaanoo afartan dhudhun oo dhinacyihiisa ah oo saba abuu ceel ku leeyah ruux ceel qoda ibn maaja baa wariyey bisnaadin daciif xadiidku hadduu asaxo oo shaahidkaasi mursalkaa iyo wuxuun loo raadiye uu asaxo waxaa ku tegay oo ku camalfalay alimaam abu xaniifa iyo imaamu shaafici afartan dhudhun ceelka dhinacyihiisa ninka ceelka qoday baa iskale ceelkay raacsan tahay intaa waxba lagama samaysan karo intaas ruuxii ceelka qoday baa iskale cid kaleeto ama dhusan karta ama ceel kale ka qodan karta ama ka agdhawaan karta ma jirto sidaasay ku tageen abu xaniifa iyo imaam shaafici axmed alimaamu axmed ibnu xambal isagu wuxuu ku tegey ceelka shan iyo labaatan dhudhun oo dhinacyihiisa ah ha loo xanibo oo xariim ha u noqoto xariimu shay shayga xariimkiisa waxaa la yidhahdaa waa dhulka hareerihiisa isaga raacsan baa la yidhahda ayb xariim lmasjid baa la dhihi maalan xariim lmasjid xariim masjid waxa la ydhahda waa dhulka ka horeeya ama ka dambeeya ee taabacsan isaga xariimu lbi'ri waxa la ydhahda waa dhulka ceelka dhinacyihiisa ku yaalla isaga taabacsan ee raacsan ayaa la ydhahda macna marka yani waxa weyaan sidaasoo kute axmed isagu wuxuu shan iyo labaatan buu ka dhigay ayb adiga waa masl khilaafiy waa masl khilaafiyo waxaa loo samaynayaa dafcan lidarar lanna xaaja keentay waa loo baahan yahay dhulkani waxaa u baahan ceelka intifaacsigiis ceelkii inuu intifaacsado baa dhulkan manfac ahaan baa loogu baahan yahay haddii dhulkaa loo xanibi waayo xariim looga dhigi waayona darar baa ka dhalanaysa an calqamat bni waailin radi allahu canhu can abiihi ana nabiya nabigu sal lay aslam aqtacahu wuxuu u gooyey ardan dhul buu u gooyey bixadramawta meesha xadramawta le ku yaala xadramuuta waa yaman xadramuut waa magaalada yamanida caankaa can calqabat bni waailin can abiihi ana nabiya sal lay slam aqtacahu wuxuu u gooyey ardan dhul oo bixadramowta ku yaalla meeshayan magaalada ka mid a waxaa wariye abu daawuud baa wariye watirmidiyu wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika albayhaqi isaguna wuu wariyey tirmidina wuu saxiixiyo xasan saxiix weyaan buu kadalika waxaa saxiixiyey bayhaqi iyo sheekh albani xadiidku marka waa xadiis sugan iqtaaca waxaa la yidhahdaa inuu raciyadda qaar ka mid a imaamku uu siiyo dhulka dowladda ama dhulka caamkaa qaar ka mid a inuu ku wareejiyo oo laba midba noqon karta inuu dhulkaa milki u siiyo ama ma ahe oo uu yidhaahdo adaa iskala qaado ama ma ahe inuusan milki u siinine inuu yidhaahdo dhulkaa beero dowladdaa iska dadku ka dhaxeeya laakiin intifaacso intaasoo sano beero wixii kaaga soo go-ana isticmaal labadaba way noqon kartaa iqfaac baa la yidhahdaa iqfaac baa la yidhahdaa waa luqadii hore oo muxuu aha kutubta ku qorana aad ay u isticmaalaan culimmadu way maana xadiiskana ku yimid marka aqfacahu ardan bixadramowt dhul noocaasuu nabigu u gooyey sal lay wasalam oo uu yidhi isticmaalo intifaacso manaa beero ayb inay bannaan tahay marka laga qaadanaya inay bannaantahay baa laga qaadan leanno dhulkan eh, muxuu ahaay muslimiinta ka dhexeeyaay qaybintiisa iyo maxaa aslaxa iyo maxaa manfacada ku jirtaa iyo maxaa la reebayaa iyo maxaa la bixinayaa waxay u noqonaysaa cidda muslimiinta matalaysa sharti uun waxaa ah in cadaaladna uu ka sameeyo oo cadaaladana ku dadaalo wixii tilaabee uu qaadayana maslaxa ahaan ay ula muuqato ee aynan banaysi ku jirin cid yani ugu eexashadeediiy xakaynteeda ayna ku jirin waa inuu maslaxana u arko oo uu maslaxo u arko cadaaladna uu sameeyo wa kadalika waxaa la a xoolaha xoolaha dowladdu bixinaysa caamkaabaa la mid dhulka xoolaha kulli sidaas way macna ayib marka nabiga sal alay waslam samayn jirayo dhulka goyn jirayo dadka siin jiray iqtaacaasi dhulkana waa noqdaa waxyaalo kale waa noqda wacan ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay aslam aqfaca wuxuu u gooyey azubayra zubayr bn cawaam wuxuu u gooyey xubra farasihi sosa idinma qoray xubra oo xubra farasihi faraskiisa orodkiisa alxubru huwa alcadwu waa orodka yacni faraskiisu intuu ordo ee uu ku daalo yani orfka hore meesha uu istaagay ku daalo ilaa intaasuu nabigu siiyey dhul ahaan u siiyey fa ajraa markaasuu orodsiiyey ajraa wuu eriyey alfarasa faraskiibuu eriyey oo orodsiiyey xataa qaama ilaa uu ka istaagay nebigu wuxuu ku yidhi faraskaaga eriyo meesha uu kula istaagaad leeda dhulkaadaa iskale faraskiibuu marka eriyey marka xataa qaama ilaa uu istaagay faraskii uma markaa kadibna ramaa zubayr wuxuu tuuray bisawdihi ushiisii buu haddana tuuray faraskii markuu istaagay buu zubayr ushiisii sii tuurtay siyaaduu raadinaya maxaa laysku ogaa waxaa laysku ogaa farasku meeshuu istaagaan leeda marka faraskii meeshuu istaagay si waxoogaa loogu daro ushiibuu sii tuuray haddana meesha ushu gaadho yuu rabaa inuu nabigu ugu daro sal l alay slam ayb faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam acuuhu siiya xayu meesha balaqa uu gaadhay asawtu ushu meesha gaadhay shaabuuga sawtka waa shaabuuga man yani shaabuugga lagu eriyo fardaha lagu kaxeeya layidhaha marka shaabuuggiisu meeshuu gaadhay siya intaana ugu dara wey macna ayib rawaxa wariya abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa waxaa ku sugan dacfun baa ku sugan yani sanadkiisu waa daciif wey dacfigana waxaa keenaya waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahda cabdullaahi bni cumar alcumari oo daciifa ah. cubaydullaahi bni cumar alcumari baa jira iyo cabdullaahi bni cumar alcumari marka cubaydullah oo musaqal ah waa nin iqa ah oo min rijaali shaykhayn iyo keyrkooda ama cabdullaahi bni cumar alcumari waa daciif ninkaasaana sanadka xadiiska ku jira isagaasaana waxaa ku cileeya xadiidka alimaam abulxasan ibnu qataan iyo xaafid ibnu xajar iyo eyrkoodba sheekh albani xadiidkan wuxuu leeyahay sida xaafidku uu leeyahay xadiidku lahu aslun fi saxiix asalka xadiidkani saxiixulbukhaari buu ku yaalla min xadiidi asmaa binti abi bakrin radi allahu canha asmaa binti abi bakr waxay tidhi ana rasuulku sal alay wasalam aqtaca azubayra ardan min amwaali bani nadiir xoolihii qabiilkii yahuudiyadee reer bani nadiir maka dhulkii madiine waa dhila madiine dhulkii laga qaatay qayb ka mida dhulkaa qayb ka mid a ayuu nebigu zubayr u gooyey oo siiyey marka intaasi waxay ku taallaa saxiixulbukhaariga min xadiisi asmaa marka zubayr inuu nebigu dhul u gooyey way sugan tahay laakiin qaybta dacfigu ku jiro waa qaybtan ziyaadada wadato faraskaaga orosii kadibna ulbuu sii tuuray meeshay gaadhay baa la siiyey tafaasiishaasaa daciif ama asalka qisada oo dhul inuu nebigu siiyey ka mida reer bani nadir dhulkii laga qaaday inuu nebigu u gooyey intaasi waa sugantahay bukhaarigeeda ku taallaba man saas w xadiidka horan buu la mid wacan rajulin minhu ila asaxaabati radi allahu canhu yani waxa weeyaan marka waxyaalahaasi waxyaalahaasi la yidhaahdo mubaaxaadka oo dhan dadka waa ka dhexeeyaan oo intifaacsanayaan sida loo kala leeyahana waa sidii loogu kala horumaraan waxaa gelaya muxuu ahaay waxyaala fara badan baa marka gelaya wacan rajulin waxaa laga warinaya oo min asaxaabati saxaabada ka mida radi allahu canhu qaala wuxuu idhi ghazawtu waan duulay maca annabiyi nebiga la jirankiisaan duulay sal lay wasalam fa samictu nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh annaasu dadku shurakaau kuwo wadaaga wey fii alaaatin saddex dhexdood saddex arrimood dadku way wadaagaano way ka dhexeeyaan lama kalele annaasu dadkii shurakaau weye kuwo wadaagaya fii alaatin saddex arrimood dhexdooda way wadaagayaan fi lkala'i daaqa waalmaai biyihii waalnaari iyo dabkii saddexdaasi dadku waa wadaagayaan rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuudabaa wariyey warijaaluhu raggiisuna iqaatun waa rag lagu kalsoonay waxaa saxiixiye sheekha xadiidka waxaa saxiixiye baan dhihi lahaa sheekh alalbani caleyh raxmatullah fi lirwa shawaahidna waa leey rajulu min asaxaaba jahaalada saxaabiga ama ibhaaminta saxaabiguna wax dhiba keeni mayso leanna cinda ahli ahlisunna waljamaca saxaabada dhammaantood waa cuduul saxaabiga magaciisa marba in saxaabi hadduu haddii la garto magaciisa in la garto sharti maa saas maana marka rajul min asaxaaba dhib keeni maayo xadiidkani wuxuu faa saddex arrimood dadka inay ka dhexeeyaan oo aan la kala lahayn alkala waa daaqa daaqaasi ama ha qoyanaado ama ha ingego jana baa lawada dhahaa lama kala laha lama kala laha oo cidna kama lihid adiga saaqaa banaanka ka baxay iyo dooggaa banaanka ka baxay dadku waa u siman yahay waay ayib waxaad uun ku yeelan kartaa inay xoolahaagu u hormaraan oy daaqaan ama intaad soo guratood soo goosato inaad bakhaarka soo gashato iyo stoorka laakiin intuu dhulkaa ilaahay uu ka baxay uu ku yaallo dadka kama xigti waxay ka doodsan yihiin culimmadu dhul aad adigu leedahay hadduu daaqu ka baxay dadka ma ka leedahay mise kama lihi qaar waxay leeyihiin dhulkaas cidladaa daaqa ka baxay buu la mid qaarna waxay leeyihin warmaya wixii milkihaaga ka baxay milkigu taabicu yahaye adaa iska leh markaan ka soo warramaynay biyaha ma la gadi karaa ayaa waxaan soo marnay dood badanoo ku jirta masalada biyaha iyo xugunkooduma la gadi karaya saas wey macnaha marka waxay badankood qabaan wixii adiga aada soo goosato doog ama daaqaas ood adigu intaad soo goyso meel dhigato kaas isaga hadal male kaas dhulka aada leedahay ku yaalana dadka intiisa kale inaad uga xaq leedahay intifaacsigiisa laakiin wixii kaa siyaada oo siyaado ah waxaad dadka oo xaajadaada ka siyaadsan waxaad dadka kaga reebato ma jiro wakadalika biyuhuna waa lamid biyaha iyaga tafaafiishooda waan soo marnay oo xaggan kaga soo hadalnay waxaa la mida dabka dabkaasina waxaa laga wadaa qoryaha la shito waa ra'yi qoryaha la shito oo xatabka ah mise waxaa laga wadaa dabkii la iftiinsanaya laftiisa labadu waa suroobi karta kan dambaana daahirka xadiiska u dhow in laga wado dabka la iftiinsanayo xatabkuna waa la midoo geedahaasi dhulkaa ilaahay ka baxay ee dhuxusha ah ee la shidanayo dadka kama xigta dhulkaas aduu ii xidhan yaha warlaylaa ma jiro dadkaas wixii adugu aada markaasi soo muxuu ahay qoryeed soo gurato oo ma dhuxuleed soo dubato oo markaasi ama aada milkigaaga gashato ama aada meel khasnad muxuu ahay amaad aad bakhaar dhigato adaa yeelanaya laakiin geedahaa dadka kama xigtid geedahaa dadka kama xigtido waa la wada intifaacsan ayb asalkuna waa saas waxyaalaha dabankana waxaa jirta buuq badan oo ka taagan muxuu ahay dhuxushan la gubay oo dadku dhoofsanayaan kadibna laga ganacsanayo dood badan baa ka taagan asalku waxa weeyaan inay bannaan tahay waa asalka in geedaha la gubto dhuxusha la qaato la intifaacsado la iibsado dadku sidaa ugu sinaadaan waa mubaaxaadka ilaahay dhulka dhigay wa sakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ilaahay baa idiin sakhiray inaad intifaacsataan baana idinku sakhiray mubaaxaad wey asalku waa saas asalku way bannaan tahay waa laakiin hadday keenayso mafsado iyo darar caam ah hadday keenayso dhankaasaa markaa laga soo geli karaayo taxriimku ka imaan karaa oo waxay imaanaysaa marka xadiidkaan soo marnay laa darara walaa diraar haddii markaa la xaqiijiyey inay dhib caama keenayso oo nabaad guur iyo muxuu ahaa dhibaatooyin kale iyo masaa'ib kaleo caama inay ka dhalanayso haddii la xaqiijiyo dhankaasuu taxriimku ka imaanaya oo laa darara walaa diraara wey markaas laakiin asalka haddii dhib uusan ka dhalanaynin dadku inay dhuxusha soo durtaanoo xaabada soo gurtaanoo la gato oo muxuu ahaaye qaar muxuu ahaye la isticmaalo oo dhib ma leh waa kii xadiidkiisi saxiixayn iyo keyrkii ku yimid asxaabu rasuulilahi sal lay slam intay tagaan oy xaabo soo gurtaan bay qaarna suuqa geysan jireen oo iibsan jireen qaarna way isticmaali jireen qaybtay suuqa geysteen lacagtii ka soo gashay bay qaarna sadaqaysan jireen qaarna reerahooda ku biilan jireen soma marka qoryaha lasoo guranayo dhuxusha lasoo dubayo waa isku mid asalku marka waa banaayahay laakiin darar hadduu ka dhalanayo dararkana qiimayntiisa marka waxaa iska leh nadaamka kolba meeshaa ka jira ee muslimiinta matala ee u taliya ee dowladda u ah haddii uu darar iyo dhibaato ka dhalayso daraaddeed u manciyo u diido oo amar ka soo baxo markaas xaaraan buu markaa noqonaya lianna nidaamka waxaa loo sameeyey inuu masaalixda ilaaliyo wixii darar ana dafciyo hadduu isagu marka intuu qiimeeyo amar soo saaro lama gubi karo badaail kalena uu dadkii u keeno markaas markaasi waxa weyaan min haadihi alxayfiya buu marka xaaraamka ka noqonaya lakin asalku waa sidaas man ayib soomaalida laakiin muxuu ahaaye waxaan hadda muran badanba masalada aan looga kicnin dadkii baaba baabagaajo u dhimanaya dad gaajo u dhimanaya adiga haddaad tidhahdo geed ha duganina dhuxulna ha gubina agteedana ha marina war waanu dhimanaynaa baktigii baaba noo banaane dhuxulha duwanina badaail in ummadani ku noolaato haddii loo keeno ha dhuxusha ha duwanina war soconaya laakiin naf bini aadan baa la badbaadinayaa dad aan dowlad lahayn baa waxaan lagu noolaynayaa masaakiin iyo qaxootiya wax ka intifaacsanaya naf bini aadan iyo geel la gubahaya dararka imaan doona mid muxaqaqa hadda yaalla mid muxaqaq ah ayaa hadda yaalla oo dadkiibaa rafaadsanoo dhibanoo gaajo u dhibanay marka yaan la dumanin dhib baa ka imaan doone muxuu imaan doonaa midka hadda yaalaaba ka dudka daran haddii nabaal yimaado ummaddan badaa-i loo keeno nolosheeda iyo waxeeda lagu xifdiyo dararkaasi ha la nadaamiyo markaa wixii la intifaacsanayo oo mubaaxadka caamka ha la nadaamiyo wax ha la joojiyo ha la habeeyo ha la qorsheeyo laakiin ummaddii oo gaajaysan geedka ha dubanina war maaha ila wixii waxaa loo baahanye yani si waaqaca in loo wax loo loo loo loo xaqiijiya u baanta markii yani qadaayaadka cilmiyan ama diiniyan looga hadlayo waxay u baahan tahay mafaasidda iyo masaalixda cadifo wax laguma saleeyo masaalixda iyo mafaasidda in la fiiriyo xaaladda muslimiintu ay ku jiraanna in miisaanka la saaray u baahanta iyo maxaa badiila loo hayaa baab lwaqfi waqafkii buu baab yahay baab waqafkii buu baab yahay alwaqfu filua waxaa la yidhahdaa alxabsu shayga oo la xabiso oo la reebo sharcanna waxaa la yidhaahdaa shay lagu intifaaci karo cayntiisiioo joogta haddana la intifaacsan karo oo ilaahay dartii loo bixiyaa la yidhahda ayib meesha lagu bixinayana ay tahay meel mubaax oo shareecada ogosha bimacnaa manaafacaad baad sadaqaysanaysaa shayga raqabadiisa iyo shayga daatadiisa cidina leh ilaahay dartii baad yani u xabistay laakiin waxaad ugu tagta shaygaasi intuu jiro in la intifaacsado manaafacaadkiisana dad qooniyaad ku sadaqaysato waxaad tihi maalan gurigaas waa waqaf alladiisa iyo wixii ka soo baxana dalabatul cilmigaan ku sadaqaystay dadka ibnu sabiilkee socotadaan ku sadaqaystay qaraabadaydaan ku sadaqaystay wahaakada inaad jiha khaasa ah ama caam ah aad ku bixiso shayga manaafacaadkiisa shayga laf ahaantiisana aan cidna milkiyi karin saas manaa cid milkin karta cid yeelan karta ma jirto allah baa iskale tabaaraka watacala taasaa waxaa la yidhahdaa waqaf la yidhahda alawqaaf asharciya waana arrintii ahmiyaddeedana leanna shaygaasi in alle inta laga faa'iidaysanayo oo la intifaacsanayo ruuxii waqfay ajirkii waa u soconaya ama waa ceel ama waa masaajid ama waa kitaab cilmiya ama muxuu ahaaye waa waa waa waxyaabo kaleeto yani waqafkaasu ruuxaasi bixiye waa la intiacsanaya waqafkaasa la ydhaha marka wa can abi hurayrata radi allahu canhu can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula lah sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi idaa goortii maata uu dhinto ibnu aadama ibni aadamku markuu dhinto inqataca waxaa go-ay canhu xaggiisa waxaa ka go-ay ama ka go-ayo camaluhu camalkiisiibaa go-ay ila min alaain saddex xaggooda mooye ibni aadamku markuu dhinto camal u soconay oo ajirkiisa uu guranayo oo khaslada u galayo ma jiro ilaa saddex arrimood xaggooda mooye sadaqatin min sadaqatin sadaqa xaggeeda mooye sadaqadaasoo jaariyatin soconaysa socota oon gu-in yani waxyaala la sadaqaysta yaa labao sadaqa maqtuuca marka aada bixisay baa yaa la isticmaalay caynteedii iyo daatadeedii way dhammaatay raashin baad miskiin siisa wuu cunay saxariya kaadi buu noqday waa dhammaaday warkiisu markaasaad ajir ka heshay iyo sadaqa jaariya oo shaygii waxaad gashatay shay daatadiisiiyo cayntiisu ay baaqi ahaanayso laakiin manaafacaadka ka soo baxayo la intifacsanayo sadaqa jaariya taasaa la marka oo masaajid lagu tukanayo waa cilmigiisa la cabayo waa maalan muxuu ahaay meel qur-aanka lagu baranayo waa madaraso cilmiga lagu baranayo waa guri maalan waqafahoo wixii ka soo baxayo tiradiisa la intifaacsanayo waa kitaab cilmi oo la akhrisanayo wahaakada saas man sadaqatin jaariyatin oo socoto aan lafaheedii baabi'in aw cilmin ama cilmi cilmigaasoo yuntafacu lagu intifaacayo bihi isaga cilmiga lagu intifaacayo wuxuu noqon karaa kitaabaad qortay oo gadaashaa la intifaacsanayo oo la akhrisanayo sida hadda kitaabkan oo kaleeto aan akhrisanayno imaam baa qoray axaadiistiisa isku hagaajiyey waa sadaqo jaariya way inta laga faa'idaysanayo la akhrisanayo u socota ama ma ahee dad baad intaad cilmigii gaadhisood arda kicisay ayaa dadkaad kicisaybaa iyaguna dad sii kiciyey inta ay isa sii barayaan oo qolaba qolada sii barayso cilmigaasi marka cilmun yuntafacu bihi weeyaanoo aduu kuusoo noqon marka ama taliif ha noqoto ama barid iyo bayaan ha noqotee labadu soo galayaan aw cilmi yuntafacu bih isaguna waa soconaya aw waladin saas daraadeed ba cilmi kasta oo la baranayo kitaabka iyo sunnada ku salaysan nebi maxamed baa keenay sooma salawatu rabbi wasalaamu caleyh ya yani waxa malku jibriil baa alla ka keenay nebiguu soo gaarsiiyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh nebiguna ummadduu gaarsiiyey wax alla waxaa cilmi socdo laysa sii barayoo dhan ajirkiisu kii ka qayb qaatayna waa u noqonaya asalkiisu nebi maxamed buu ku urursanaya salawatu rabbi wasalam so waxweynmaama wahaakada saas maa aw amase waladin ilmo min waladin ilmo saalixin oo wanaagsan oo yadcuu lahu u ducaynaya ta saddexaadeen go-ayni waxa weeye ilmo wanaagsan oo tarbiyaysay oo diin ku tarbiyaysay ayaad ka tagtay isagii baa kuusoo ducaynaya inta uu kuusoo ducaynaya iyadana way kuu soconi yani wax wa khayrkii wanaagsan rawa muslim baa wariye saddexda arrimoodba waa min kasbi almari waay waa ruuxa shaqadiisii waay sadaqo jaariye ah waa waxaad shaqaysatay sooma cilmi la intifaacsanayo waa shaqadaadii wey wax adaguu ka tagtay wa waladka ee dhashayna alwaladu min kasbi abiihi waay ilmuhu waa kasabka aabba wa sidaas daraaddeed iskama hor imaanayaan wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca iyo xadiisku iskama hor imaanayo kulluha min sacyihi saddexduba waa sacyiga insaanka wa wuu ka tegey mooyaane way ka dambayse laakiin kulli isagaa sameeyey wuxuu sameeyey iyo wax ka dhashay way macana sidaas marka sadaqatin jaariya qasadku kaa isaga wa wacan ibni cumara radi allahu canhu qaala wuxuu yihi asaaba wuxuu helay cumaru cumar wuxuu helay radia allahu canhu ardan dhul buu helay bikhaybara khaybar ku taalla khaybar markuu nabigu yuhuudda ka furtay sal lay sl oo ka qaatay ayuu dhul ka mida cumar siiyey fa ata nabiya nebigu u yimi sal lay slam cumar baa nebiga u imaanaya yasta'miruhu xaaluu ka amar dalbayo fiihaa arladaa dhexdeeda arladaa shanigeeda iyo dhexdeeda ayuu nebiga amar ka weydiinaya yani talu ka weydiinaya uula tashanaya rasuulka sidanuu ku yidhi marka faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu asabtu waxaan helay ardan dhul baan helay bikhaybara oo khaybar ku taalla lam us ardadaasoo lam usib aanan helin maalan xoolo qadtu weligay oo huwa isagu anfasu ka qaalisan cindii agtayda minhu xaggiisa agtayda xoolo looga qaalinimo badan yahay oo looga qiimo badan yahay agtayda weligay allahi ma yeelanin buuri dhulkaas khaybar aan ku yeeshay xoolo isoo galo xoolihii ugu qaalisanaa wey bur uguna qiimo badnaa ardadaasoo lam usib aanan asibin maalan xoolo qabtu weligay maalkaasoo huwa isagu anfasu looga qiimo badan yahay cindii agtayda minhu xaggiis qaala markaasa wuxuu ihi nebigu sal lay slam dhulku markuu sheegay waxoogaa marka wuxuu tilmaamayaa rasuul ilahi oo maxaad igula talinaysaa xaggeen ku bixiyaa see seen ugu taliyaa xoolahaasi qiimaha leh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam in shita haddaad doonto xabasta waad xidi aslahaa beertan asalkeeda cidna siin maysa wa tasadaqta waad sadaqaysani bihaa iyadana waa socotay bihada bimacnaa bimanfacatiha manaafacaadkeeda ka soo baxayana waad sadaqaysan haddaad rabto deerta asalkeeda xid oo madaxeeda iyo raqabadeeda cid walba ka xidh nina ha siinin manaafacaadkeedana sadaqaysa buu nabig sal lay slam saas ayb qaala markaasaa wuxuu yidhi ibni cumar baa dhahaya fatasadaqa wuu sadaqaystay biha ay bimanaaficiha deertii manaafacaadkeedii waxaa sadaqaystay cumaru cumar baa sabaqaystay wuxuu ku sabaqaystay annahu amar iyo shaniya laa yubaacu lama iibiyo asluhaa beertan asalkeeda la gadi maayo nin gadan kara iyo nin gadi kara midna ma jiro lanna asalkeeda ilaahay dartii baan u baxsamay midna ma milkiyo ayb walaa yuuraku lama dhaxlo asalkeeda intaan ka dhinto aalu cumar baa dhaxlayana wax soconaya maa walaa yuuhabu lama hibeeye asalkeedo lama sabaqeeyo ma aqbalayo yani waxa weyaan waa waqafka asalba waa saas waqafka waa dhulka iyo milkiyadiisiiyo raqabadiisa allah baa iskale cid khaasa male cidina milkin karto cidina iibsan karto cidina sadaqaysan karto lama kala dhaxlo jihadii lagu waqfay unbaa manaafacaadka isticmaalaysa amaa asaga cidinama yeelan karto shayga waqafka asal ahaan waa saas kitaab baad waqaftay masaajid baad dhigtay waxaad tihi kitaabkaas hala intifaacsado raqabadiisa ilahay baan u waqfay waad xafista waad xidhay cid kastaad ka xidhay manafacaadkiisa intifaacso meeshaad soo gal akriso laakiin intaad qaadato waan gadanahaya waa laga ganacsanaya maya laa yubaac walaa yuuhabu walaa yuuraku waqafka fatasadaqa waxaa sadaqaystay biha iyada fatasadaqa wuu sadaqaystay cumar bihaa beertii ama dhulkii wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraai dadka baahan dadka dhibaataysaneen fuqarada wafil qurbaa dadka xigtadee sokeeyaha alqurba ma qaraabada nebiga mise waa qurba cumar asawaab daahirka waxa weeyaan waa qurba alwaaqif dhulkan ninka waqfay cumar ah qaraabadiisa waa marka qaraabadayda fuqarada iyo dadka qaraabadayda ah baan ku waqfay wa fi riqaabi iyo dadka addoommada ee la xoraynayo riqaabka waxaa la yidhahdaa addoommada xoraynta u baahan oo inta la iibiyo ayaa la xoraynaya xoolahaasaa laga gadaya kadibna waa la xoraynaya addoommada mukaatabiinta sayiidyadoo la heshiiyey ee kula heshiiyey haddaad intaa noo keentaan waad xoroobaysaa waa laga bixinaya waa la xoraynaya kuwa suuqa yaallo oo la kala gadanayo inta lasoo iibiyaa la xoraynaya waa fi riqaab addoommadaa la xoraynaya ilan ajir weyn baa ku jiro ruuxii addoon xoreeya xubin kasta oo xubnaha addoonkaa ka mid a alla wuxuu naarta kaga xoraynayaa addoonka xoreeyey xubnihiisa xubinxubin xata alfarji bilfarji ilaa xataa farjigiisa xubinka taranka sababtiisa alla wuxuu naarta kaga xoraynaya xubinkaaga taranku kaga xoraynaya madaxa madaxa gacanta gacanta lugta lugta waakada marka waxyaalaha waaweyn ee shareecadu ay amartadu ka mid wa fi riqaab waa addoommada xorayntooda ayb waxaa kaleeto iyadana ku yidhahdaan culimadu ku daraan wa fi riqaabkaasi dadka muslimiinta ee maxaabiista la haysto soo dayntooda gacanta gaalada in laga soo saaro si riqaabtaas iyadana geliya wa fii sabiili illaahi jidka ilaahay dhexdiisa ayuu kuwa ku sadaqaystay fii sabiili illaah yani waxa weyaan waa kasriga waa duulaanka iyo jihaadka iyo nafaqaadkiisa iyo mujaahidiintu waxay u baahan yihiin iyo hubkooda iyo wahaakada wabni sabiili iyo dadka socotada ah. dadka safartaa ah socotada sahaydu ka goday meelay seexdaan yani waxa wey sahaydoodii in loo kabo wahaakada wadayfi iyo martida ruux marti ah oo martigeliye u baahan asagana wuu ku waqfay intaasoo sinti ama intaasoo qaybood buu cumar beertaa wixii ka soo baxa waqaf uga dhigay dhulka isaga markaase wuxu uhi laa junaaxa wax dembi ah calaa man ruux korkii ma ahaanin weliyahaa beertaasa weliya an yakula inuu cuno minhaa xaggeeda bilmacruufi wanaag inuu wax kaga cuno ninka kale u ogolaaday waxa weeye qofka beertaasi ama dhulkaa mas-uulka ka ee u taagan waxaa la yidhahdaa naadiru lwaqfi baa la yidhahdaa naadiru lwaqfi hadday nidaam dowladeed u jirana dowladda awqaafta waxay u samaysaa dad naadiriinoo ilaaliya oo jiha mas-uulka ah, oo maamusha haddayna markaa dowladii jirinna ruuxii dhintay ayaa dardaarmayo wasi dad buu uga tegayaa dadkaasi hadday dhintaanna dadkan usii dardaarmaya maalan wuxuu leeyahay muxuu ahay waxaan ku ogahay mas-uuliyadda dhulkaas ama hantidaa waxaan ku ogahay jamciyad hebla ama ruux hebel hadduu isagu tagana dadka qaraabadiisa inta fiican ee caqliga diinta leh saas ama jiho kaluu markaa u wareejinay saas macana marka ciddii marka gacanta ku haysay ka shaqaynaysay ee ilaalinaysay ee nadaaminaysay isaguna inuu wuxuu rabo wanaag kaga cuno macruuf si la yaqaano inuu kaga cuno isagana dembi kasoo gaari maayo meesha waxaa laga qaaday bimacnaa naadiru waqfiga awqaafta dadka u taagan inay iyaguna diilkooda ka qaataan oo dadkaa intifaacsanaya ka mid noqdaan macruufka maxaa laga wadaa culimada qaarkood waxay leeyihiin qadarka caadadu ku dureersatay mujtamaca meeshaa degan caadadu sida ay ku dureersatay oo dadka isagoo kale la mid ah awqaafta waxay ka qaataan qiyaastaasoo kale kaleu ka qaadanaya qaarna waxay leeyihin ma ahe ujuuro ama mushahaar ku salaysan curfiga buu qaadanaya qaarna waxay leeyihin ma ahe baahidiisa asaasiga ubuu ka daboolayaa yani waxay uga qiyaas qaadanayeen la mid tahay bay leeyihiin agoonta xoolaheeda dadka u taagan oo waa ka qur-aanku yidhi faman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falyakul bilmacruuf ruuxii hani ahoo wax kala haystoo ka kaaftoomi kara agoonta xoolahana ha is-ilaaliyo oo agoontii xoolahoodii ha ka shaqeeyo ha uga dadaalo laakiin ha iska ilaaliyo ruuxii faqiiroo wax kalaba oo baahanna falyakul bilmacruuf si wanaagsanoo la yaqaano ha ku cuno oo maxay noqon kartaa ama isagoo kaleeto xoolahan uu ka shaqaynayo dadka ka shaqeeyo isaga la midka ah, waxay qaataanoo kaleu ka qaato ama ma ahe baahidiisa asaasigaabuu ka dabooli ama ma ahee mudaarab ahaan bay noqoni adiga waxwy kullu dalik waa war jira marka laa junaaxa wax dembiya calaa man ruux korkii ma ahani weliyaha ka weliye xoolaha an yakula inuu cuno minha xaggeeda bilmacruufi si wanaagsan oo curfiga caadada waafaqsan inuu ku cuno wa yucima inuu quudiyana dembi ka soo gaari maayo sadiiqan ruux saaxiibkiia ruux saaxiibkiya oo u yimid inuu cunto ka siiyo ayadana dembi ka soo gaari maayo ibn cumar ayra mutamawilin isagoon xoolo ka dhiganaynin maalan xoolo mutamawilin saas hadduu idiin qoray waay isagoon maalaysanaynin maalan maalo xoolo xoolo isagoon meel ka dhiganaynin lafdi kale wuxuu aha hayru muta'asilin ay musakhidin isagoon ka dhiganayn oo ka samaysanaynin maalan xoolo yani waxa weyaan xoolo aada meel dhigatoo kaydsato oo kuu kordho oo aada meeshaasi ka taajirto oo maya laakiin waxa weye saaxiibka ku yimaadana cunto ka sii adiguna nool noolmaameedkaaga ka qaado una istaagoo hawshan ka shaqee awqaafta sidaasi ruuxuu yeelaayo dambi ka soo gaari maayo mutafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdigana limuslim buu usugnaaday wa fii riwaayatin waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi bukhaari usugnaaday inuu nebigu ku yidhi sal lay slam tasadaq biasliha tasadaq tasadaqu buu ii qoraya sacma tasadaq waaye oo amar ah ayb maxaa yeelay cumar wuxuu ku yii cumar baa rasuulka wuxuu ku yidhi ini istafadtu maalan wa huwa cindii nafiisun rasuulkayna xoolaan helay waana xoola agtooda qaalinka oo qiimo leh fa aradtu an atasadaqa bihi inaan sadaqaystana waan rabaa markaasaa nebigu wuxuu ku yiri sal sl tasadaq biasliha marka tasadaq waa amar wa sadaqaysto xoolahan asalkooda dhulkan asalkiisa sadaqayso laa yubaacu la iibin maayo walaa yuuhabu la sadaqayn maayo asalkiisa lama bixiyo walaakin yunfaqu waxaasan la nafaqayn oon dadka la siinayaa samaruhu midhihiisa wixii ka soo go-a guriga jirada kasoo baxda beerta midhaha ka soo go-a ceelka biyaha kasoo baxa masaajidka intifaaciisigiisa isbitaalka wixii manaafacaadkiisaa wahaakada taas baa la bixin karaa laakiin laf ahaantiisa maya laf ahaantiisa maya awqaaftaasi marka sharcigaa shuruudahaasay leedahay shuruudahaasay leedahay in la iibsado oo dad gooniya ay yeeshaanna waa xaaraam waayahan dambe awqaaftii muslimiinta ay dad dhintay ka tageen ama muslimiin guud ay lahaan jireen baa si gooniya loo mulkiyey waa la dhacay haddaad maala ah, tagtaan gosti gobolkan saaxilka awqaaf waxaa jirta taariikhiya oo muslimiintu lahaan jireen oo la kala dhaxlay oo loogu talagalay masaalixda muslimiinta midba guryo iyo dhulal iyo kulli lahaa musiibada jirtaay waxa weye ammaane kugu raagtay inaad leedahaad moodaa weeyo ninkii maalin waxoogaa meel yaro joogaba wax yar wax gadaashii sheegto oo ku qabsada hadduu waayo maalinta dambe waxa wey khalaas waan taabsaday inba iska noqon waan taabsaday waaba iska qaadanayaaba cariyaha cariyaa usoo dhawaada ah, marka kutub waxaad arkaysaa masalan hadda ay ku qoran tahay waa waqaf oo laga ganacsanayo maktabaadku gadayaan waa xaraam laanna asal shayga haddii la waqfo raqabadiisaa waqfan laa yubaacu walaa yuuhabu walaa yuuras xataa ka dhintay lagama dhaxlo cumar dhulkaa markuu ka tegey markuu dhimanayey xasuu ku wareejiyey xaska xubinta cumar kadibna xasa hadday dhimato aalu cumar dadkooda ahlu diinka ee ahlu ra'yiga ah buu yidhi ha lagu wareejiyo gacantaa ku sii hayaan marka wax saasoo loogu talagalay jihadii lagu waqfa loogu talagalay hadda haddii aynan muslimiintu meelo fara badan dowlad masaalixdeeda caamka u taagan ayna jirinna awqaaftu dowr weyn bay qaadanaysaa oo waxay dabooleysaa wixii ay dowladi qaban lahayd bay dabooleysaa waana meelaha hadda muslimiintu ay ka jiifaan yani waxa masaajidiibaa loo dawarsan oo muxuu ahaay tacliimtiibaa loo dawarsan oo muxuu ahaay masaakiintii baa intaasi dhinkoodii taagan yahay ma hoteello iyo guryo iyo dhulal iyo loo waqfo oo gacmo aamina inta loo geliyo wixii kasoo soo baxa meeshaasi lagu daboolo dacwadiibaa baahan oo wax lagu wada lalaaya kii soo islaamay baa wax lagu baralalaaya annaga soomali haddaan nadidaag waxaa naqaanaa ruuxu shaksiyan inuu isagu hanti fara badan yeesho guryo iyo baabuur iyo wax isdaba dhigo laakiin bal waxoogaagan meel dhigo oo liyaho intani ha kaa hadda sadaqa jaariya ha kuu noqoto inta badan aqoon badan weli waxyaalaha inaga daahan ayay ka mid tahay marka muslimiinta in la nooleeyo alawqaaf alislaamiya waxaa ku jirta maanta xilliga muslimiintu ay marayaan baahi khaasa loo qabo axkaamta la sheegana waa ay leedahay hada bilahi towfiiq wsal اllah wslm cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi wslm